alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm wbaaraka عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbihi ajmaعin subxaanaka laa cilma lana ila ma calamtana inaka anta alcaliim اlxakiim allahuma climna ma yanfacuna wanfacna bima calamtana wzidna cilma huda ama bacd <clears throat> asأl اllaha tabaaraka wa taعaalى an yajcala liqaءana hada liqaءa mubaaraka وأsأل اllaha تbaaraka وتaعالى an yتqbla mina وminkm صالح الأعmاal أyuha الإخوة الأحibة kalimatي إlaykum an أذkira bxadiiثi haabit عan النabiyi slى الlه عalyه وsلم inaan isxasuusino hal xadiis oo nebiga عalayه الصalaaةu wasalaam ka sugan laakiin nidaam dhamaystiran iyo wacdi iyo waano dhamaystiran qofka noloshiisa wa xadiidu waaxid walakinahu minhaaju kamilu lilxayaa wa tadkiiru bxaadir اlinsani wa mustaqbalih yaqul nabiyu slى اllahu alayhi waslama alxadiid aladi rawahu imam طabarani raximah اllahu tacaala halaaث muhlikaat wa halaathun munjiyaat wa halaathun kafaaraat wa halaathun darajaat halaathun muhlikaat saddex arrimood waxbay halaagaan saddex arrimoodna waxbay badbaadiyaan saddex arrimoodna waa kafaaro gud dembi dhaaf saddex arrimoodna waa darajaad iyo abaalgud wanaagsan jannada ilaahay subxaanah wa tacaala halaathun muhlikaat shuxun icjaabu lmari binafsihi hadihi hiya almuhlikaat samaaha nabiyu salى allahu alayhi wasalam biannaha sababun san insan المرء بنفسه وثلاث منجيات أي أنها تنجي الإنسان تنجيه من الهلكات في الدنيا والآخرة لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم أنها للدنيا أو أنها للآخرة بل هي على العموم أنها سبب لنجاة الإنسان من كل هلك ومن كل أزمة ومن كل ضيق ومن كل شدة ثلاث منجيات العدل في الغضب والرضا أول شيء العدل في الغضب والرضا والقسط في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية هذه هي أسباب النجاة في الدنيا والآخرة وثلاث كفارات أي أنها تكفر الذنوب عن الإنسان الإنسان خطاء ويذنب ويقترف الذنوب في الليل وفي النهار في الصباح وفي المساء فهذه الأعمال سبب لكفارة هذه الذنوب لتكفير هذه السيئات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة هذه هي الكفارات التي تكفر الذنوب عن الإنسان إسباغ الوضوء على المكان وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وثلاث درجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام هذه اثنا عشر خصلة اثنا عشر خصلة إذا جمعها الإنسان واجتهد فيها فإنه يعيش السعادة في الدنيا والآخرة فإنها تكون سببا أولا linajaatihi wa takunu sababa lijtinaabihi اlhalaak wa takunu sababa litakfiri ma yaxduthu wa yaqacu minhu min dunuub wa takunu sababa lirafci darajaatihi fi اlaakhira waa labiyo toban khaslo ithnaa cashara khasla haddii qofku uu kulansado waxay ku filan tahay adduunyadiis iyo aakhiradiis oo dhan inay u hagaajiso annaha tuslixu lahu dunyahu aakhirata ya ayuha aladiina aamanu itaquu llaha waquluu qawla sadida yuslix lakum acmaalakum wayagfir lakum dunuubakum waman yutic illaha warasuulahu faqad faaza fawza cadiima wid aطaaca allaha tabaaraka wa tacaala fi hadihi اlumuur ida اjtanaba alhalakaat waltazama wafacala almunjiyaat waxarisa cala alkafaaraat wاjtahada fi اdarajaat faina allaha tabaaraka wa tacaala yuعطihi sacaadaة اdunya wاlآkhira man camila صaalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mumin falanuxyiyanahu xayaata طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun haddii aan wax yar ka taabano labiyo tobanka arrimood walaalayaal saddex waa badbaado oo ilaahay wuu kugu badbaadin saddexna waa halaag oo waad ku halaagsami haddii aada samayso saddexna waa kafaaro gud oo dembigaaga kaa dhaca ayay kaa dhaqayaan dembigay kaa dhaqayaan wixii dembigaa gashay subaxdii habeenkii maalintii ayaa camalka haddaad samayso uu kaa dhaqaya saddexna waa darajaad markii dembigii lagaa dhaqo waxaad u baahan tahay darajooyinkaaga in kor loo qaado ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa jannada oo jannada aad darajaad ku kasbato <clears throat> fa hada minhaajun mutakaamil haddii aan wax yar marka ka xusno low dakarna qaliila <clears throat> hadihi lumuur الاثنى عشر أما المهلكات في ثلاثة أشياء لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أمور أن الإنسان إذا فعلها فإنها سبب لهلاكه هلاكا جزئيا أو هلاكا كليا هلاكا من أنواع مختلفة يصاب بالدمار وبالمشاكل وبالمصائب بالأمراض بالهلكات بالآفات إذا فعل هذه الأمور شح مطاع هذا أول شيء أول خصلة من أسباب الهلاك شح مطاع الشح هو البخل الشح هو البخل شحigu waa bakaylnimada bakaylnimadii markaa qofka naftiisa ku abuurnayd ama waa diidi oo walo dagaalami ama u adeeci labada mid bay noqon naftiisu waxay rabtaa wax walba inuu qaato الشح موجود في الأنفس وأحضرت الأنفس الشح الشح البخل موجود في النفس ليبخل ويحرص على كل شيء لنفسه لا يريد أن يعطي أحدا آخر حتى السلام والكلام أحيانا يبخل بها الإنسان ما يريد أن, أن, أن, أن يعطي لذلك هذا موجود في الإنسان ولكن بعض الناس يحارب هذا الشح في نفسه ويجبرها ويدربها ويعلمها السخاء والعطاء والصفح الجميل وإيثار الناس فهو يجاهد نفسه ويلوم نفسه على البخل وعلى الإمساك يريد أن يعطي bakhaylnimadii naftiisa wuu kala dagaalamaya qofkaas qofna waa adeecaya واحد آخر يطيع هذا الأشهر مثلا عنده المال ودعي إلى صدقة النفس تقول له أنت والشيطان يقول له أنت تحتاج هذا المال فأنت أولى به لماذا تعطي غيرك أنت أولى به أنت تحتاج إليه لا لا تعطي في نفسه أو أن نفسه تقول له يدفع فإن ما عند الله باق وما عند الله خير وأبقى والله تبارك وتعالى يعطيك أكثر والله تبارك وتعالى يعوضك ويعطيك بدل هذا فوقي من هذا البخل ومن هذا الشح ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم العظيم ومن يوق شح نفسه يوق شح نفسه وقي هذا الشح وقاه الله تبارك وتعالى منه نجاه الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هؤلاء هم المفلحون فاز من وقي qofkii bakhaylnimadaas ilaahay ka badbaadiyo nafta waxay leedahay waadaa u baahanay maxaad u bixinay marka hadduu wax bixin lahaa hadduu qofka salaami lahaa m kuma salaamin isaga adig maxaa usalaamaysa kuma imaan adig maxaa ugu tegeysa waxaas kuma siin adiga maxaa usiinaysa marka bukli bay shaydaanku iyo naftu amrayaan naftiisa hadduu marka kula dagaalamo yihahdo ilaahay baa ka kheyr badan abaalgudka ilahay baa ka khayr badan inaan bixiyaa ka khayr badan haddii uu taa raaco marka oo ilaahay ka badbaadiyo bakhaylnimadaas wuu guulaystay faqad faaza wa madaxa allahu tabaaraka wa tacaala alansaar almuhaajiriin walansaar alansaar ahlu lmadina aladiina istaqbaluu lmuhaajiriin fi lmadiina dadkii muminiinta ee muhaajiriinta ahaa ee madiine kusoo dhaweeyey walaalahood maka kasoo hijrood ilaahay ku ammaanay shuxiga inay naftooda kala dagaalan shuxiga bakhaylnimadaya xoolahoodii bay u fureen beerahoodii bay u fureen fataxuu lahum masaaricahum aswaaqahum bilaadahum dalabuu minhum an yushaarikuuhum fi kuli shay qaala allahu tabaaraka wa tacaala wاladina tabawa'u اdaara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أي أن هؤلاء أهل المدينة تبوأوا الدار والإيمان قبل هؤلاء موجودون في بلدهم يحبون ما يكرهون ما يبغضون من هاجر إليه من جاءهم غرباء في بلادهم jaa-uuhum fii bilaadihim dad gariiba waayo beledkoodii ugu yimi laakin way jecel yihiin way jecel yihiin wahunaalika hunaalika intazaca alislaam aliimaan alcunsuriya watafaruq min qulubi lmuslimiin haulaai lmuhaajiriin jaauu min bilaadi ukra jaauu liikhwanihim fi lmadina alansaar ahli lmadina qaba'il mawjuuda يحبون من هاجر إليهم لا يبغضونهم ها لا يقولون اخرجوا من بلادنا لا نريدكم لا تأتون إلينا لا لا naga baxa ma idin aqaano beedka nagu ciriiraysa ya alana bacd lmuslimiin fi buldaanihim laa yastaqbiluuna xataa ikhwanahum aladina jauhum yani kharajuu min diyaarihim bisababi alxuruub aw bisababi ay amrin aakhar yani min alaafaat wa almasaaib wa almushkilaat alati taxduth nacam yusbixuuna laaji'iina can bilaadihim falaa yajiduuna axada yastaqbiluhum wayuraxibu bihim bal rubamaa tusaddu alabwaabu amaamahum ama huna can lmuminiin allahu tabaaraka wa tacaala yadkuru canhum anahum laysuu faqad yastaqbiluunahum wa inamaa yuxibuunahum maaha inay soo dhaweeyeen keliya walaalahood oo beledkooda u fureene wayba jecel yihiinba yuxibuuna man haajara ilayhim thaniya laa yajiduuna fi suduurihim xaajata mima utuu ay shayin akadahu haulaai almuhaajiruun falaa yajiduuna fi sadrihim xarajan fi sudurihim xarajan alansaar laa yaqulun lahum kayf akhaduu alamwaal akhaduu alaan tasmacu fi bacdi albuldan almuslimiin aladina أعطاهم الله تبارك وتعالى من الخيرات ومن البترول ومن الذهب ومن غيرها يقول هؤلاء الأجانب أكلونا أخذوا أموالنا أخذوا أشياءنا ضيقوا علينا أين أضاقوكم كل دابة الله تبارك وتعالى يعطي رزقها ما ترزق أنت أحد الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها بل ربما رزقت أنت بسبب هذا المسكين المهاجر لكن المسلمين الآن كثير منهم laa yarawna dalika arrimahaas hadda muslimiin badani ma arkaano bal waxay ku leeyiin dhulkay nagu ciriiriyeen hanaga yaa naga saara dadkan dadkan muslimiinta ah oo kale ajnabiga u bixiyeen ya ajnabiga naga naga bixiya wadanka nagu ciriiriyeen dhulkay nagu ciriiriyeen xagee noogu yimaadeen xagee noogu yimaadeen maaa qofka muslimka ay dhul muslima ajnabi kumaba noqon karaba sidiisaba laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah meel laga rafacay maba ku noqdo ajnabi dhulkiisii waay aynama kaana dhulkiisi asal ahaan saas dhulkii muslimiinta wey muslimiinta dhan baa wadaagaan marka ilaahay subxaanahu watacaala hanuunkiisa ayuu siiyey yuxibuuna man haajara ilay walaa yajiduuna fi suduurihim xaajata mima ما يحسدون إذا أخذوا أموال كثيرة أو أخذوا غنائم أو أخذوا شيء لا لا يحسدونهم بل يقولون لا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ليس فقط أنهم لا يحسدون فقط لا يؤثرون على أنفسهم يقدمونهم عن أنفسهم ولو أعطيه هو أعطيه هو لا تعطيني أنا ما أحتاج إليه أعطي قال هو خلي يأكل هو ها يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذه ثلاثة خصال مدحها النبي صلى الله الله تبارك وتعالى الأنصار ثم قال في ختام الآية بسبب ماذا هذا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون بسبب أنهم وقوا هذا الشح shux الnabiyu salى الlahu عalيه slam yaqul إyaakm wالshux albkl faina الshuxa ahlaka man kana qablakum dadki idinka horeeyuu halaagay bakhaylnimada iska daaya dhulka muslimiinta hadda cariiri kuma aha ya isagoon cariiri ku ahayn baa la isku dilaya dhulkii oo banaan dhulkii oo banaan yahay kii annagaan haysani waa banaan yahay waxba kama cuno ku kaleeto ayaa waxaan lena waa noo soo dhawaadeen reer hebel ama reerkaas waa noo soo dhawaadeen ama reerkaas waa noo soo dhawaadeen subxaana allah loo baahan yahay inuu qofku shuxiga naftiisa uu ka saaro bkhaylnimada laa buda lilinsan an yuxaariba albkla wالshuca fi nafsihi hadi shaar اlأulى shaar الthaniya qul rasul salى اllahu alayh wasalam whawa اlmutabac الsabab الthani min asbab اlhalaak huwa alhawa almutabac alhawa hawa الshux uطiica طaacatu shuح hada kan halaka اlأwl itibaacu اlhawى الsabab الthani ma huwa اlhawى اlhawى huwa alinsan yatbac ragabatه wala yatbac اlxaq wainama ma tahwaahu nafsu nafsuhu qad tahwى اlbaطil tahwى غayr اlxaq فلذلك الله تبارك وتعالى يقول ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu hawaa walaa yacbud allaha tabaaraka wa tacaala wainamaa yacbudu hawaa faitibaacu lhawa yajcaluka taxiidu can ilxaq hawada oo aada raacdo iyo raqbadaada waxay kaa dhigaysaa xaqii kaa leexinaysaa taxiiduka can ilxaq hawadiisu qofku raacaya xaqii ma raacayo inaad kitaabka sunada xaqa cadaalada aada raacdo lakin ma hawadaadu waxay jeceshaa keliya inaad raacdo taasuna waa halaag haddaad hawadaada raacdo ya xaqi baad ka leexanaysaa wa hawa mutabac huwa asabab athalith lilhalaak huwa icjaabu lmari binafsihi subxaana allah yani insaan yacjab binafsihi faqad laa yucjibhu ah, rayu laakharin abada kul ma yaquluhu huwa fahuwa صaxiix kul ma yaquluhu huwa fahuwa اlxaq kul ma yaraahu huwa fahuwa الsawaab ama غayruhm falaa yaltafitu ilayh la laysa hada صaxiix anta lasta macsuuma walidalika la tucjab bira'yi qad takunu mukhطian rubama takunu mukhطian fi kaثiiri min اlumuur wa غayruka aswab minka waxaa dhici karta adiga inaad qaldan tahay hadalkaagu inu qaldan yahay ra'yigaaguna inu qaldan yahay marka yuu ku cajabinin oo aadan wax kale arkin laa tara gayrahu itahim ra'yak waxaasib nafsak ولا بد أن تعرف أن الإعجاب بالرأي قد يكون تزيينا من الشيطان كما يقول الله تبارك وتعالى afaman zuyina lahu suءu camalihi fara'aahu xasana adraka anahu zuyina laka hada shay aladi taraahu hada ra'y aladi taraahu wahu laysa bisawaab labuda an taqisahu calى sharc calى kitaab wsuna وتrjachu ilى hada lidalika allahu tabaaraka watacala yaqul fain tanazactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi warasulih la tatamasakanta bira'yik faqط anta tqul ra'y wahada yqul ra'y khلاص نعيdh ilى الkتاaب والسuنة الlه تbaaرaكa وتaعaلى يحkم bynna وyfصل bynna إdا تنازعna فيhا qad ykun ana عlى صواب qad tkun أnta عlى صواب عlى خط ولذلika العلماء الفقهاء الكباr الإmام الشhافعي رحimه الlه taعالى علماء المسلمين الكباr يجتهد ويقول رأيه وهو عاlم ثuma yقul رأيي صواب يحتمل الخطأ أنا أرى أنه صواب لكن ممكن يكون خطأ ورأيك أنا أراه أنه مخطئ لكن محتمل أنه يكون صواب ورأيك خطأ يحتمل الصواب ورأيي صواب يحتمل الخطأ الإنسان لازم يكون بأفق واسع يكون منفتح الرأي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تعجب برأيك وتوثق برأيك فقط تحسنه ha u malayn ra'yigaaga keliya adiga inuu wanaagsan yahay taas waa halaag wey qofku hadduu saa noqdo wixii aniga aan arko unbaa sax ah saa hada laysa saxiix sax maaha arrinkaas waa inaad ra'yigaaga itihaamto qalad baa noqon karaa ra'yigaaga markaa qofka kaasoo horjeeda waa inaad tixgelin siiso oo ra'yiga kaa duwan oo aad tiraahdo ra'yigaaga aniga hadda qalad uu igu muuqdaa laakiin sax buu noqon karaa nio anigana kayga hadda sax u iigu muuqdaa laakiin khata buu noqon karaa aan wada hadalno aan ka wada hadalno aan niqaashno aan eh, iswarsanno aan kitaabka ilaahay u celino aan cid kale culimo ah ula tagno aan cidna kale xukunta u celino kitaabka ilahay u celino sunada aan u celin aan tiraahdo baa la rabaa maya saa aniga harka waa isgale ma jirto xaquna waa sida aniga sheegay ma jirto waa xaqu adiga maaha adigu waad hadlaysaa bani aadam hebel baa lagu yidhahdaa adigu xaqa ma tihid sheekh kastoo aa tahay xaqa adigu ma tihid adigu hebel baa tahay xaqu halkaasuu yaallaa ilaahay subxana watacaala kitaabkiisa way iyo nuska waxyiga nabiga alay slat slaam saxiixa uu ku hadlay laakiin maha adiga marka hadday noqoto in wax la isku markaa diido waa in kitaabka ilaahay loo celiyo sunada nabiga alay slat slaam loo celiyo in tanazactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi wالrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawm اlآkhir dalika khayr waxsanu ta'wiila haddii aad isku qabataan uxukun taga xukunka ilaahay subxaana wa tacaala falaa wrabbika laa yu'minuuna xatى yuxakimuuka fima shajara baynahum fima xadasa baynahum yani fima shajara baynahum ثuma laa yجiduu fi anfusihim xaraja mima qadayt wayuslimuu tasliima فهذا الهوى والإعجاب بالرأي فقط والإنسان يكون متمسك فقط متعصب لرأيه هذا هلاك سبب للهلاك سبب الهلاك لأنه سيكون هناك خلاف وسيكون دمار وسيكون تفرق وسيكون كل واحد يذهب في جهة وسيكون حروب وسيكون mطaaxanaad waxay noqonaysaa markaa haddii qof walbaa meeshiisa u qabsado oo ra'yigiisa ku oo kii kale la hadli waayo isagoo hawadiisa wuxuu ka arkay keliya sax u arko in la isdiro in dhabarka la isu jeediyo in la iscadaaweysto in lagu kala tago in la burburo in la baabao in laskhilaafo lagu kala halaag baa ka marka waa kaas halaag sheegay halaathun muhlikaat nabiga alay sala slam warkiisu waa cadyahay uutiya jawaamic alkalim sala allahu alayhi wasalam ah. shuxun muaac iyaakum washuh bakhayrnimada iska jira waxaa isku qabsanaysaan walaalkaa u cafi yani lazim yakun cindak yani eh, sadr waasic tkun cindak qanaaca hada qanaaca hiy alati taqika min hadihi eh, min hada الshuح wa hada اlbkl cawid nafsaka calى الsakhawa calى اlqanaaca calى اlqanaaca oo istamic ilى hada اlxadiث اlcajib اlcajib min الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي أن رجلا أن رجلا باع أرضا من رجل آخر في التاريخ القديم حدث ممن كان قبلكم فلما باعه الأرض هذا المشتري وجد في الأرض جرة مليئة بالذهب سبحان الله وجد داخل الأرض ما حفرها كذا وجد جرة من ذهب مليئة فجاء بها إليه قال له للبائع أنا اشتريت منك الأرض ما اشتريت منك ذهب فهذا ذهبك خذه سبحان الله قناعة فقال له هذا الرجل الآخر أنا بعتك الأرض وما فيها فالذهب ذهبك يا سبحان الله هم يختصمون الآن من يأخذ هذا الذهب الذي وجد في الأرض هذا يقول لا ليس لي وهذاك يقول لا هو لك فذهبوا إلى رجل يحتكمون إليه فقال لهم هذا القاضي ألك أبناء قال عندي جاري بنت قال هذا لك أنت أيضا أبناء أنا عندي ولد غلام والله خلاص زوجوا الولد من البنت وأنفقوا عليهم هذه الجرة من الذهب أعطوا أنتم أسرة مباركة ما شاء الله القناعة القناعة طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس أما المنجيات saddexda arrin oo wax badbaadisa wuxuu ku tilmaamay nebigu calayh الsalaatu wassalaam alcadlu fi اlgadabi wاridaa cadaalad la sameeyo qofku ama ha xanaaqsanaado oo ha caraysnaado ama raalli ha ahaado ha faraxsanaado an yacmala bilcadl sawaaء kana gaadiba aw kana raadiya aw kana masruura ha ahaado qof faraxsan ha ahaado qof xanaaqsan cadaaladda had iyo jeer inuu sameeyo ku dadaalo arrintaas way badbaadineysaa dhibaatay ka badbaadineysaa mashaakil bay ka badbaadineysaa halaag bay ka badbaadineysaa dulmi bay ka badbaadineysaa dhib inuu dhacay ka badbaadinaysaa dadku inay isqabsadaan bay ka badbaadinaysaa dad xaqood in la cunay ka badbaadinaysaa yani waa badbaado nabig ala sl iyadoo ugu hormariyay cadaaladda awalu shay min asbaab min asbaab الnaja jacalaha nabiy sal ly slam alcadl alcadl alcadl yunji alafraad wayunji almajmuucaat wayunji albilaad min alhalaak wاlظulm من الهلاك والظلم سبب كبير من أسباب الهلاك والعياذ بالله لذلك الله تبارك وتعالى أمر بالعدل في القرآن العظيم في أكثر من آية يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط icdiluu huwa aqrabu litaqwa in allaha yamurukum an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha waida xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl in allaha nicma yacudukum bihi in allaha kaana samiican basiira waawfuu bicahdi illahi idaa caahadtum waawfuu lkayla wاlmiisaana bilqist laa nukalifu nafsa ilaa wuscaha waidaa qultum faacdiluu walow kaana daa qurba min alcadaala allahu tabaaraka wa tacala yamuru bilcadl insaaf bilxaq faaslixuu baynahumaa bilcadli waaqsitu ina allaha yuxibu lmuqsitiin allah tabaaraka wa tacala yamuru bilcadl ilaahay wuxuu faray dadka cadaalad cadaaladdu waa badbaado dadka oo dhan baa ku badbaada meeshay cadaaladi ka jirto waa laga badbaadaa waxaa laga badbaadaa dagaalo iyo colaad iyo isqabsi iyo isxasd iyo kala tag iyo tafaraaro iyo gaajo iyo fakri asbaabahaasoo dhan dulmiga keena dhibaatooyinkaasoo dhan waxaa aabba iyo hooyo u ah dulmiga waxaana lagaga badbaadaa cadaalad baa lagaga badbaadaa haddii qof walba xaqiisa helo qofna qof eegi maayo qofna qof eegi maayo qof walbaa waa soconaa danihiisu qabsanaya maxaa dhacay dee xaqiisii wuxunbuu ka helayaa soo ma a hadduu dadkii qaar xaqoodii waayaan hadda waxay noqonaysaa inay xoog ku raadiyaan inay dagaalamaan inay dhibaato sameeyaan taasuna dhibaatay wixii dadkii o dhan u wada noqonaysa iyagoo dhan waa ku wada halaagsamayaan waxay beldaanta degan la degan tahay waa nooc cadaalad ka mid beled intii uu cadaalad ka haysto oo qof walba xaqiisa helaayo ayaa halaaguna ka uu halaaga ka badbaadaya intii cadaalad u waayo ayaa halaaguna asiibaya oo ah halaagaasoo dagaalo naftiyo fududaata dil aan loo aabada aabayeelin eh, nabadgelya la-aan eh, isdhacid eh, fakri dhibaato qofna aanu wixiisii haysan qof walba uu maaragtay nafsi nafsi uu ku jiro oo dagaalamayo maslaxa caama cid ahlaysa aana jirin hada aladi yaxdut ya ikhwani cindama yaktafi alcadl alcadl yacmuru lbuldan ويعمر الأرض والظلم يهدم ويهلك هذه البلدان فالرسول صلى الله عليه وسلم يلخص ذلك فيقول من أسباب النجاة نجاة من الحروب نجاة من المشاكل نجاة من التفرق نجاة من القتل من اختلال الأمن كل هذا العدل إذا بسط العدل وجد العدل الحمد لله كل واحد يأخذ حقه يجده دون متعتعد عنده القضاء يصل إليه يأخذ حقه بحرية ما يظلم في عمله في رزقه في عرضه في ماله في نفسه عند ذلك يحصل النجاة النجاة من الهلكة النجاة من الحروب النجاة من القتل النجاة من الفقر النجاة من جميع المشاكل قل ثلاث منجيات العدل في الغضب والرضا العدل في الغضب والرضا الإنسان عندما يكون غضبان وما يظلم لكن إذا التزم العدل وهو غضبان هو غضبان عليك لا يحبك يكرهك ليس على دينك ليس على جنسك ليس على لونك ليس على ربما يعاديك لكنه لا يظلمك لا يريد أن يظلمك ما الذي يعجزه عنك ما الذي يحجزه أنه لا يريد أن يظلم فيه نظام عنده أن لا يظلم وهذا يأخذ أجره فيها يأخذها نجاة نجاة من المشاكل الكثيرة حبذا وكقبت بادية ديو يوم ظلم أو عدالة ولا نغمو وكنا عبياي لكن كما ظلمنا كما دليو نفتادي كما حد قد بيو مالكاكي كما حد قد بيو cirdigaagi kuma xadgudbayo sharaftaadi kuma xadgudbayo maxaa inuu ku necab yahay alcadlu fi lgadabi wrida hada kalaam cajiib xaqiiqatan ida nadarta ilى hada alcaalam alan nadarta min xawlika satajid xikmata hada alkalaam alcajiib min arasuuli salى اllahu alayh wasalam ana alcadl في الغضب والرضا من أسباب النجاة من كل الهلكات waxaad arkaysaa xikmadda hadalkaas uu ku qotomo marka adduunyada sida ay tahay xaalkeedu aada fiiriso ya adduunyada xaalkeeda marka aada fiiriso waxaad arkaysaa dad aad adiga qaraabo la ahi oo kula dhashay oo kugu dhow ya baad ka carareysaa limaada naftaadii baad ugu badbaadin weyday cadaalad uga heli weyday in naftaadii lagu xadgudbaad ka baqaysaa ama cirdigaagii sharaftaadii baad ka baqaysaa in lagu xadgudbo oo aadan cadaalad u heli karin oo haddii lagaa dilo ama cirdigaagii lagu xadgudbo aadan xaqaagii heli karin baad ka baqaysaa ad ka cararaysaa maxaa inahu uu yahay qof qariibkuu ah oo kuu dhow ama kula jinsi ah oo kula nasab ah ama kula luuqa ah oo af ah ama kula dhul ah ama kula midab ah ama kula diin ah laakiin waxaa idinka qabya dulmigaas iyo cadaalad darada aduu carartay cadaalad darada uga carartay markaasaa laga yaabaa mid kaleeto oo kaa fog oo ku nacab inaad u tagto maxaa dhacay cadaalad baad isleeda baad ka helaysaa oo naftaadan inaanu ku xadgudbin cirdigaagana ku xadgudbin ama aad wuxuun cadaalada ka hesho cadaaladda adduunka ku taagan adduunka wuxuu ku taagan yahay wey oo walba cadaaladu raadinaya waxa dadkii wadaa waa cadaaladaasi raadinaya meeshuu ka helo cadaalad insaanku ka heli karo buu aadaya an alcadaala bhada qamat الsamaawaat wاlard bilcadli qamat الsamaawaat wاlard ya cibaadii inii xaramtu الظulma عlى nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tظaalamu allah tabaraka wataala xadiis qudsi ulmiha samaynina ee cadaalada sameeya hada alcadl fi اlgadb wالriضا wاlqasd fi اlfaqr wاlغinى qasd يعني التوسط والاقتصاد والوسطية في الأمور ليس مبذرا تبذيرا ترمي الخيرات والنعم في الشارع وتسرف إنما تأكل بقسط يعني وهذا نوع تربية نوع تربية كنا مرة في مطعم مثلا في فترى أحد الإخوة مسلم عربي ياخذ اشياء يعني هذا ابوه فيه مثلا هذا نوع من التربيه يعني ملاحظه بسيطه ياخذ صحون ما دام هذا يعني بلا حدود تاخذ كما تريد فياخذ من هذا وياخذ من هذا وياخذ من هذا ويحط من هذا ويحط من هذا ويحط من هذا ويحط من هذا ويجي على الطاوله ميسكو صوص عليه كانوا كسوبر كانوا كسوبر labaatan xabu soo saar miisku soo dhig laba xabu ka cuni kan darafku ka goosan kana darafku ka goosan kana dinaxku ka goosan iyadoo sideeda u buuxda habu qashan ku rid ayu adabana hada وترى واحد آخر غير مسلم ويأخذ حبة إذا خلص يأخذ حبة ثانية إذا خلص يأخذ حبة ثالثة إذا احتاج لها وإذا ما احتاج لها صحنه نظيف وهذا يرمي الصحون ونفس الشيء يحدث عندنا في بلادنا كثيرا أحيانا عرس فيذبح عشرة جمال جمال جمل ويذبح خرفان عشرين خروف ها وهم كلهم مئة مئة وخمسين شخص يأكلون منه شوي قليل ويرمون هذا اللحم وهذا الرز وهذا هذا النعم كلها في الزبالة والعياذ بالله waxay ku tuurayaan meesha qashinka ya toban neef oo geela lasoo qalay ya konton neef oo ari ah oo wanana lasoo qalay hilibkii iyo baruurtii iyo bariiskii iyo wixiisi oo sidiisiya oo wax yar laga cunay keliya ayaa saxamada inta lagu guro waa qashinka meesha qashinka lagu tiri meesha qashinka lagu ridi علشان أنت عندك الغنى تسرف لا الله لا يحب ذلك وهذا من الهلاك من أسباب الهلاك والاقتصاد سواء كنت غنيا أو فقيرا من أسباب النجاة النجاة من غضب الله أولا ونجاة من الأيام السيئة أيضا ثانيا لأن قد تسوء الأيام وغدا تصبح أنت فقيرا ليس عندك شيء بسبب إسرافك وكذلك بسبب ما يحتاج إليه الناس فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ذلك كله في القصد في الفغر والغنى وخشية الله في السر والعنانية وهذه في نفسك يعني من سباب النجاة أنك تخاف الله تبارك وتعالى سواء كنت لوحدك أو كنت في مجمع aw fii maxdarin min annaas haddaad dad la joogto iyo haddaad keligaa tahayba inaad ilaahay ka baqdo khashyat ullahi fi siri walcalaaniya waxyaalaha lagu badbaado hawey markaa keligaa tahayna ilaahay ka ba dad la joogtid ilaahay ka ba labada goorba saddex arrimood wuxuu nabigu alay slat slam waa kafaaro gud kafaaraad isbaaq lwudu cala lmakaarih waysadu dembigay dhaqdaa wejiga markaad dhaqdo wixii wejigaaga ku aragto dhan biyahay raacayaan indhahaaga waxaad ku eegtay oo xun biyahay raacayaan dhegahaaga waxaad ku maqashay biyahay raacayaan waysaday raacayaan gacmahaaga markaad dhaqdo wixii gacan aada ku samaysay oo dembi ah ama wax ku fashay gacantay raac biyahay raacayaan lugahaaga meeshaad ugu socotay xumaan waysaday raacayaan markaad weysaysato cindamaa tatawada wa tuxsin alwudu hada yaqsil الذunuub ma اkhtarafathu caynaaka waudunاaka wayadaaka warijlaak kulhu yadhab maca alwudu maca akhir qaطra min alma waysada dhibicda u danbaysa ayay raacayaan walidalika kana rasuulu salى اllahu alayhi wasalama kama yadkuru anas radia allahu canhu yatawadأ likuli salaatin salaad kasta u weysaysan jiray nabigu alayh الsalaatu wasalaam hadhaa weysada laftigeeda ayaa waxay tahay dembi dhaaf oo camal weyn ah iyo camal kabiir alwudu camal صaalح عندما تحسنه خاصة إسباغ الوضوء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن هذا دائما يتوضأ دائما لا يخرج بدون وضوء أبدا فهذا الوضوء يعني يذهب الذنوب يكفر وكثرة الخطى إلى المساجد مساجدك oo tallaabooyinka loo badiyo يكفر الذنوب لأن كل خطوة ترفعها أو تضعها تمحي عنك ذنبا وترفع لك درجة tallaabo kasta oo aad masaajidka u qaado dembina way kaa xalaysaa waa kaa dhaqaysaa ajarna way kuu qoraysaa saasay markaa dembiyadii kaaga dhaqmayaan masaajidka markaad shan jeer aado oo subaxii aado oo soo noqoto oo haddana galab duhurka aad oo soo noqo oo haddana casr aad oo soo noqdo maqrib aado soo noqdo cisha aad soo noqoto kul hadi اkhuطwaat tamsax watukafir adunuub tasil asla wاntidaaru الصalaati bacda الصlاة alamr الthalith aladi yukafir dunuub huwa baqaء fi اlmasjidi bayna salaateyn bayna salaateyn صليت كما أنتم الآن صليت المغرب وتنتظر العشاء فجلوسك هذا فقط هو كفارة للذنوب ولو لم تفعل شيئا أصلا ولو لم تقرأ qur'aanan walow lam tasmac darsan haddaadan xataa waxba dhegeysan oo haddaadan xataa waxba akrin fadhiga aada fadhido oo aada sugayso salaada oo masaajidka aada ku sugayso oo qalbigaa ku callaqan yahay salaad waxaa bisan tahay ajaraa kuu socda kafaara gud baa kuu socda kafaara gud baa kuu socda marka isbaaq alwudu cala almakaari wakatrat lkhutaa ila almasaajid waintidaaru asalaati bacda asalaa fahada kafaaraat lidunuub akhiira athalaatha alakhiira saddexda u danbaysa waa darajaat wa hada fiihi musaabaqa bayna annaas تنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لأنها درجات إن في الجنة مئة درجة أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين موجودة مئة درجة boqol darajo baa jannada taalla dadka qaar baa sida xidigaha loo daawanaya iyo dayaxa jannada dhexdeeda ma hum biambiyaa walaa birusul ma aha nebiyana maaha rusulna ma aha waa addoomo ilaahay saalixiina waay hum cibaadu saalixuun يتراءون لأهل الجنة كما تتراءون هذا الكوكب الدري أو هذا القمر فوق منازل أهل الجنة فهذه درجات درجات كاسو وحوي وافران تهي كومبتيشن واي ها كومبتيشن ها في ذلك فليتنافس المتنافسون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وتنافس ما هي هذه الدرجات إفشاء السلام رقم واحد إفشاء السلام سلم على من تعرف وعلى من لم تعرف من المسلمين أعرف سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قابل واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت مبتسم نعم بشوش تبسمك في وجه أخيك صدقة يعني لا تبخل لا على نفسك تأخذ ثلاثين درجة سلام سلام تفذي ها سلم سواء مباشرة أو غير مباشر سلم بالهاتف سلم مباشرة سلم شخصيا ها waxaa lk ya fulan asalaamu alaykum waraxmat ullah ya abu cabdالlah asalam alaykum ya abu cabdiraxman asalam alaykum ya abu cali itaصil bsalaan la xiriir wac iska waran asalaamu alaykum walaal see tahay haye ma la fiican yahay axmed iska waran cabdullahiow see tahay ma la nadan yahay nabad ma ma nabad ma jirtaa bas intaas keliya waay salaanta fidi intaas waxay abuureysaa محبة بين المسلمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه sirtii buu u waxaad isku jeclaataan ma idiin sheegaa ha isa salaama bes wallaahi haddii muslimiintu salaanta keliya dhexdooda ay fiidiyaan hadal kale aanay ku darin inaadan arki doonin laba qof oo ciil isu qabta ama iskhilaafsan ilaa la heliy أبدا لن تجد متخاصمين بين المسلمين أبدا إذا أفشوا السلام فقط ما في كلام آخر بس فلان أبو فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك فقط لكن الشح الشح البخل الشيطان البغضاء آه أنا أتصل بفلان أنا غضبان على فلان زعلان على فعل بي وفعل وفعل وفعل وفعل لا أتصل به ولا أهاتف أبدا ماذا الهجرة عداوة الشيطان يريدها يستفيد من هذا خلاص ابقى هناك وابقى هناك تباعد نعم فلان لا يسلم فلانا ثم يسمع فلان فلان كان يقول لك wakaana yaqulu canka saasuu ku lahaa hebel saasuu ku lahaa an shayaadiinta usoo warineysa shayaaiin alinsi waljin bas huwa laa yuriid an yatasila bihi mubaasharatan marnaba isagu inuu toos u asalamu alay bu yihahdo xaggee marka wax uga imaanayaan hebelaa kusoo sheega hebel saasuu ku lahaa hebelna saasuu ku lahaa hebel saas hebel saas yaa kuu sheegay war yaa kugu yiri hebelaa ka maqlay waa maqlay warkiis waa isoo gaaray إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاسق هذا لا ينقل الكلام فاسق كيف تصدقوا سيوه الرويس رسال How you علمتم كيف أن المسلمين الآن كل هذا الاختلاف والهجران والمقاطعات والمشاحنات وكل هذا بسبب عدم السلام its very simple formula waa formula yar w very simple formula o rasul sal ly slm yqul laa tadkulu اljanة xatى tu'min okay you cannot enter janna unless you believe in allah subxanaه wa taعala ilaa aad ilaahay rumayso janno ma gelin no one can go to janna without iman lan tdkulu اljana laa tdkulu اljana xatىa tu'minu okay walaa tu'minuu xatىa taxab hada sharط آkhar aliman aladi tdkulu bih اljana mashruuط biاlmaxaba fima baynakum iimaankii aad jannada ku gelidaad furihii miftaax xag aljanna waliimaan iimaanka furihii jannada aad ku geli lahayd wuxuu ku xiran yahay walaalkaa inaad isjeceshiin taxaab macanaa haddaydinaan isjeclaan iimaankii kuma dhamaystirna ma furi karo jannada liman laa yaktamil idaa lam tataxaabu ma yktamil اiman wbitali ma yktamil اlmftaax aladi tftax bi اljana kayf tdul jana antma tib kayf tdul jana see ku gelaysaa janada marka laa tuminuu xata taxaabu markaa su-aasha imanaysa waxa weye haye see isu jeclaanaa marka hadde si aan u helno imaankii kadibna aan janadii uhelno soo ma awalaa adulkum calى shayin ida facaltumuhu taxaababtum ma idin sheegaa marka shay jacaylka ku heleysaan ha afshu الsalaama baynakum kalimateyn bas afshu الsalaama baynakum khuduu hadi risaala ya akhwani risaalada aan qaadano a lidalika alآn yani fi اlculuum اlإdaariya wاlinsaniya culumta insaanka iyo eh, idaarada ya management waxaa lagu bartaa yadrusuuna fiiha min ضimniha kayfa tuxilu alkhilaafaat فيma بynka وبyn الناس إdا xصل khلاaf kيf تحil khلاaf شhay طبيعي في الآadamiyin في بني آdم فيdرسوna في hذه الكلyات في الجامعات في الغرب الآن كثيرا حاجة اسمها طرق حل الخلاف conflict resolution conflict management لا ننفي الkhلاaf الkhلاaf موجود ولكن كيف ندير الخلاف ها how we can manage the conflict That's what they say بعد ذلك يقولون number one to manage ها to manage the conflict you have to talk to the other party سبحان الله <laughs> you have to talk negotiate with the other party kan kaa soo hor jeeda waa ina la hadashaa si khilaafka u xalisan ها si khilaafka loo xalina haddaba la sarkeen ولذلك إذا كان هناك خلاف مثلا بين السويد والنرويج أو بين السويد وأستريا أو بين السويد وفرنسا مثلا لابد أن يتكلموا أو مثلا if you cannot talk directly you make third party third party حاجة تحل طرف ثالث كان ها oo dhexdiina socda ونحن نقرأ في القرآن الكريم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما هو هو الإصلاح النيغوشيشن وتنازل بعض لبعض You have to talk to each other الله تبارك وتعالى علم هذا الإنسان ها كلام وأسماء الأشياء وعلم آدم الأسماء كلها ها ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ماذا اللسان وشفتين أنت حتى تفهم وتتكلم توضح ها وتتعامل تتعاملوا وهذه من آيات الله تبارك وتعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألوانكم وألسنتكم إن في ذلك لآيات للعالمين تكلموا يا ناس إذا في فالله الرسول صلى الله عليه وسلم لخص لنا الأمور بكل سهولة أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ستحبون بعض وستتفقون نعم وما حيكون بينكم أي هجران ولا أي مقاطعة ولا أي تهاجر ولا أي خلاف ولا تفرق لماذا تفعلون بس أفشوا السلام بينكم قولوا السلام عليكم بس السلام عليكم يا أبو فلان hebelo السلام عليكم reer hebel iyo reer hebel isla salaamaan say ku heshiinayaan ya qabiilaة fulan qabiilaة fulan الصومال كيف يتق... كيف يتفقون؟ لازم يتهاجرون ويتقاتلون سيكون دلوقتي ها وما في بينهم اصلا ما في خلاف اصلا لكن ما يتكلم هذا مع هذا ها ماذا يفعل اللسان اذا ما يتكلم؟ haddaan lisaankii afkii la isfahmaya anaga afka maxaan ku wada hadlaynaa hadda anaga af soomaaliya soo kuma wada hadlayn ya maxaa ilaahay soo noogu sameeyey afkaan inaan ku wada hadalno sooma inaan ku irahdo marka maxamedo asalaamu alaykum waraxmat ullahi wabarakatu waxay ohanaysaa alaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakatu ya kadibna waxaa ku xigta walaal maxaasaa iigu eegeysaa ma dhibaataa jirta anig adig ya anig adig dhib ma iga dhexay maxaasaa iigu eegeysaa haddaan ku irahdo ya haddana waxaad ohanaysaa maya maya wallahi sidaas isaga dhashay eegmada sidaasaa isaga dhashay wax dhibi ma jiraan <laughs> ya waa isfahmaynaa soo maha marka ana waxaan fahmaya inaana wax dhiba ii qabin anigana wax colaada kuma qabo ah haddii kale waxaad ohanaysaa nin gaariga meesha aad dhigan jiraa iga dhigatay sidaan kugu xanaaqsanaya saas bas hadda waxaan ku ohan gaariga ama kuwa dhiganayo meesha khalaas waa mushkilada waa fududahay wiilkaaga wiilkayga dilay saasaan kaaga xanaaqsanahay hay waay nin qalad bay ku dhacday ama aan ku cafiyo ama cafiy ama aan mar kala qaadano ma kala qaadano isfahmi karna marka ikhwani rasul sala allahu alayhi wasalam dakara dalika min asbaab الdarajaat wa anta kulama salamta aad salaato walaalka daraja kor ku qaadmaysaa bal labada kala go-an almutakhasimeyn yaqul nabiy sal ly slam khayruhuma aladii yabda bsalaam labada yaa khayr badan kii salaanta bilaaba kii hadalka bilaaba masala waaba kala go-an tihiin waa isu caraysan tihiin aniga uma baahni inuu i yimaado ana isna ima baahna ana uma baahni waa kala maqan tihiin maya adigaa umalaynaya inaadan isu baahnayn waad u baahan tahay isna waa kuu baahan yahay baahida ugu badan aada u qabtidna waxa waaye jannadaadiyaaba ku xiran maaha xoolo keliya iyo dhul iyo laysat almushkila mushkila maadiya faqad bal janatuka mashruuطa b yakuna akuka maxaba baynaka wa baynahum shart fakayfa laa tastagni canh ida kanat janatuka asla murtabita bih awlaa adulkum calى shayin idaa facaltumu taxaababtu anti murtabit bihi waa ku xihan tahay wuu xihan yahay this condition you cannot possess the iman in full unless you love each other idaa isjeclaataan imaankii ma dhamaystir maayo and you cannot enter the janna unless you have the iman the faith so isku xihan tahay arrinta all three are together package together waa package isku xiran salaantihii oo maxabadii keenaysa maxabadii iimaankii dhamaystiraysa iimaankiina jannadiia lagu gelayaa all the packages together you cannot get one of them and throw the other two labada kalena inaad tuurto aad tirahdo may jannadaan rabaa anigu jannada toos baan udiilayaa laakiin iimaankana uma baahni dhamaystirka maxabada ninkaana uma baahni walaalkay muslimka ah you cannot say like that ma dhihi karti ya akhwani rasuul salى اllahu alayhi wasalam yaqul hadihi darajaat watanafus afshu salaama baynakum ifshaء الsalaam waicaamu الطacaam <coughs> icaamu الطacaam limaada لأn <coughs> hada min اlأjr hunaka jaa'ic wahunaka miskiin wahunaka faqiir wahunaka ibn sabiil wahunaka منقطع وهناك مديون وهناك من ليس له بيت وهناك من ليس له منزل وهناك الأعزب وهناك الذي ليس عنده الزوجة التي تطبخ له فيأتي إلى المسجد يريد أن يأكل أن يتعشى ليس أن أنت عندك الزوجة وعندك بيت وعندك أهل وعندك كذا فتأتي بالطعام أطعم الطعام يا أخي أطعم قوضي ها طعامك قوضي ولا عليه الصلاة والسلام أول ma jaء ilى اmadinة أيضا qal hada اكلام rasul sl ه lيه slm markii u horeysa madine uu yimi saas أyuha الناas afshu السلاam وأطcimu الطعاam وصlوu bالlayl والناas النyam تdkل الجنة bالسلاam هna yqul الdرجاaت ifshاء السلاam وإطcاam الطعاam والصلاaة bالlayl والناas النyam في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جماعة من الصحابة يسمون أهل الصفة هنا في مسجدنا هذا أيضا قد يكون هناك أهل الصفة وفي كل مسجد من ليس له بيت وأهل وزوجة ومال ويعني فهؤلاء أضyاف أضياف المسلمين laysa cindahum hada maal walaysa cindahum ma laha saxaabo badan fuqaraa bay ahaayeen masjidka nabiga alay slat slaam ku noolaayeen ma lahayn iyagu xoolo iyo casho iyo dadku hadday xoolo leeyihiin oo casho leeyihiin oo islaamahoodii casho u karinayaan oo adduun oo uwaxayna iyagu waxba ma lahayn maxay samayn jireen marka muslimiinta kale hada yaakhud itnain ila soo casheeya labo laba kaxaynaya xoogaa u iska yaryahay kirligiisu ama digsigiisu ama cashadiisu maraqiisu xoogaa waa mid iska yaryahay laba qof u kaxayn markaanay idin kala soo casheeye mid kale saddex buu kaxayn mid kale afar mid kale shan mid kale toban buu kaxayn waa sida loo kala hodansan yahay ama loo kala qanisan yahay ama loo kala deeqsisan yahay wa kana sacd ibn sacd ibnu cubadah radia allahu canhu yasiiru bisabciina fi kuli laylatin habeen kasta sacd ibn cubaada toddobaatan buu kaxayn jiray isaga la soo cashayn jirtay gurigiisa ka cashayn jirtay toddobaatan markaasaa weliba la qaylin jiray oo la dhihi jiray war ciddii hilib iyo baruur doonaysa guriga sacad ha timaado mن yحtaaج الشhxm wlxm falyأti ilى beyt سacd بn cubاadة hakada kana yucli gurigiisa saas loguma he used to take seventy people to have the dinner with him seventy seven zero not seven how many people youll take tonight to your house كم تأخذ ilى beytka haleel imsaa kaxaynaysaa qof caawa cashada gelinaysa mise waa cabsanaysaa haddii lagu ihahdo laba qof saddex qofa faraacay ha mise islaanta ka baqaysaa takhaaf ah, min azawja taqul lak ya ايش جبت لي انا من فين اجيب الان ها والله تخزيني مع الناس وتفضحني مع الناس أو. واحد مرة يعني واحد رجل امير كبير كده Eh, nin oo amir o prince oo saasoo kale habeen wuxuu damcay kana yurid nocta yacmil nocta ja ila supermarket ila supermarket taarif supermarket markas taswiiqa cuntada laga iibsado alaabta markaasu wuxuu dhahay waqafa cinda sanduuq waqaal laha hada hada huwa alhatif ay waaxid yudayifna fi beytu alan waa muntasif allail taqriban sa xda cashar bilail هلا ها خذ التليفون اتصل بزوجتك ونحن نسمع على التليفون إذا رحبت بنا قالت أهلا وسهلا ها فأي واحد ترحب بنا زوجته فله سيارة جائزة سيارة مرسيدس ها وإذا قالت الحر إيش تجيب لها خلاص خسر اللعبة ها ما فهمتين ninka wuxuu yidhi meeshuu soo istaagay wuxuu yihi telefonkan diraaya telefonkan eh, meesha sanduuqa supermarketku istaagay dadka soo gelay wuxuu yihi qofkiina cazuume caawa oo gurigiisiina geeya casho naga siiya oo telefonka hadda toos islaantiisu la hadlaya wuxuu oranayaa niman martiah oo shan ah ama lix ah ila socda ya cashana diyaari hadday marka islaantaasu tiraahdo eh, ahlan wasahlan soo dhawaada hadal la-aan hadday tiraahdo saas gaari marshadiisa gabadhaasu leedahay hadday tiraahdo laakiin maay ta waa goorma saacadde iyo maxay iyo waxma yaalaan iyo alaama taalo <laughs> haday tiraahdo wuu luusgarey khasra جاء بعض الناس مختلفين يجي المصري ويجي السوداني ويجي الفلاني ويجي السعودي ويجي الصومالي كثير يجي مختلفين وجاء أول واحد قال له يلا خذ التليفون ضيفنا عند عندك الليلة اتصل أيوة يا أم فلان كيف حالك؟ عندي خمسة ضيوف إيه؟ صح دلوقتي صح كم منتصف الليل الآن ما في حد قال خلاص طفي طفي سكر سكر طفي سكر الهاتف هذا waa lus garay ninkaas soo maha ninka lagu dhiibay haya واحد تاني جاء أخونا يمكن من السودان ولا من الصومال اقول لك يا فلانه قسم بالله عندي خمسه ضيوف جايين معانا لا لا يا شيخ لازم تشتري اشياء ولازم تجيب اشياء من فين نجيبها الان ما في ما في دجاج ما في سلة ما في جبنه ما في هيا خلاص خلاص سك سك سك بعدين جاء واحد ثالث قال ها ام فلان معاي خمسه ضيوف جايين بسرعه احنا جايين فرش المجلس وجهز الشاي والقهوه والتمر ad ahla wasahlan caraxbo saca anta waduyuufak ala hadi siyaara khud mafatixyaas hada bintu ma sha allah karima ma sha alla allah ibaarak almuhim gabadhii marka qaadatay taasay noqotay markii uu telefoonka u diray waxay tiri u yii shan nin baa ila socda waa soo soconaa miiskana noo sii diyaari shaahana qaamada sii diyaari markaasay tiri soo dhawaada adiga iyo martidaadaba guriga kheyr waa buuxay ahlan wasahlan markaas khalaas xir baa li telefoonka gabadha hoos marka أطعم الطعام الرسول صلى الله عليه وسلم أنا الكلام الذي أدخلني في هذا هو هذه الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم سعد سعد رضي الله عنه كان يأخذ سبعين كل ليلة إلى بيته سبعين شخصا وكان معروفا ومشهورا بهذا وكان والده قبل ذلك معروفا بذلك دليم بن حارثة وكان ولده قيس بن سعد أيضا مشهورا بذلك فكانوا بيت جود وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عن قيس qays bn sacd بn cubaadah inahu min beyti juud inahu min beyti juud nasأl اllah tabaaraka wataala yunfiqna وiyakum ilى kuli khayr ilahay subxana wa taala tawfiqda hana waafajiyo slى اllahu عalى nabiyina mxamedi وعlى alihi وصaxbi aجmaعin sheekha khayr allaha siiyo shamrigiisana allah inoo dheereeyo ilaahay miisaanka xasanaadka allaha u saaro mikrofonka gacanta ku qabso hadii kale wakti miyaa ka haraya horta ishihii ishihii ma wakti waa ka haraya waan xusuusinaa hawshin waan xusuusin cishaha goorma waayo aadaanka haddana waxaynu u gelaynaa insha allahu tacaala su-aalihii marka sugayna insha allah waktu inta nagu sameynayno su-aalaha inooga jawaabo insha allah labaatan daqiiqa waana krin karaa iska keena haddaa rabtaan ya ana idin akrinaya iska keena insha allah idib ayib <clears throat> bismi illah طيب بسم الله هنا بعض الأسئلة مكتوبة باللغة الصومالية ولكن سأقرأ إن شاء الله waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan ahay wiil dhalinyaro ah waxaan ahay shaqo raadis marka miyaan ka shaqeyn karaa warshada khanziirka yani hada shaab yaqul أنا أبحث عن عمل وأنا شاب هل أستطيع أن أعمل في الورشة التي تذبح الخنزير لا لا يمكن maaha inaad ka shaqayso warshad xaaraan ka shaqeynaysa ama khamri ama khanziir xurimat calaykum almaytatu wاdamu walaxmu اlkhanziiri wama wila ligayr اllahi bihi wاlmunkhaniqatu wاlmawqudatu wاlmutaradiyatu wاlnadixa ilى akhir aayaat hadi muxarama وثمنها أيضا محرم إذا حرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أيضا ها شيء هدو إلهي حرمه يحرم زمنه يعني ما تقدر تقول مثلا أنا ما أشرب الخمر لكن أبيعها لا ما تقدر تقول أو ما آكل الخنزير ولكن أنا أبيعه لا إذا حرم شيئا حرم الثمن أيضا لا يمكن أن تعين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان marka shaqo kale ka raadso wallahu tabaaraka watacaala wasaca calayk walam dayiq calayk alxamdu lilah alamru waasic fabxath waman taraka shay-a cawadahu allahu aniga oo naa qaba haddii aan dhaho ma qabo ma wax dhib ah baa iga soo gaari karo sheekh anaa mutزawaj wa aqul mani mutزawaj yani kayf yakun hada yaqul hada shab unkir الزawaj maعna hada yani sual ysأl can اkdib inahu yakdib anahu laysa cindah zawja alkadib cumuma muxaram سواء كنت تكذب على الحكومة أو تكذب على أحد أو على شيء يعني ما يجوز هذا ما بنانا هنا qofna been u sheegto ama isdabamarin iyo macaamil qalad ah aada wax ku sheegto waan furi haddii aan dhahdo tan aan marka shukaansanayo hadday iweydiiso xukunkeeda waa maxay yani yaqul huwa masala yani yurawid imraa o yuxaawil yani an uh, yataxadath maa maa maa maca albint calashan yatazawajha walakin hiya tas'alhu hal anta mutazawij yaqul uh, naam tqul la ma yani ma ma arضى ila ida طalqta zawjatak ma zawj ida anta mutazawaj yani ma tarضى biha oo iguma raali noqonayso haweeneydii haddii xaas leeyahay marka ma dhihi karaa waan furayaa ya ma dhihi karaa waan furayaa hal astadiic an aqul laha akdib alayha qul laha saufa ualiquha a lakin anta yardi bi saufa ualiqha hal yajuuzu lahu hada hada la laa yakunu طalaaqa walakin yakunu kadiba aw wacda biطalaaq calى zawjatika amr laa yaliiq anta rajul كنت تبغى تتزوج فيجب أن تكون شجاعا إذا كنت خائفا عليك أن تبقى على الواحدة فقط نعم فإن خفتم واحد وأنت خواف كما كما كما باين سيدا كان موقته جبان بات هاي ها أنت جبان خليك على الواحدة حقك نعم فلي بات هاي مركب فلي نمد هذا كشوك قبلها إسلامات قبلها إسلامات هسمين sheekha buugga aad tahriibka ka qortay makaa heli karaa akhi yasal can kitaab yani katabtuhu an an an an atahriib walmuhaajiriin gayr sharciyiin ila lbilaad rubiya yani kitaabka ma wado had laysa cindi nusa min hada kitaab ma hayo in sha allah lakin waa laydin keeni doonaa ba bidn illah aniga oon xajinin waalidka ma xajisiin karaa إذا أنا لم أحج بعد هل أستطيع أن أدفع ثمن الحج لوالدي سؤال ساس وايويلك أما هذا سؤاله أنا أنا حجن سو هو هو لم يحج من نفسه ما ما ما حجسين كرا والدك ساس وي جوابته ها والحجسين كرتا والدك بمعنى قيمي وتكبحين كرتا إني حجيان وهذا من البر نعم إن إذا أنت لم تحج لكن تريد أن تدفع ثمن الحج لوالدك في البلاد هناك نعم تستطيع ذلك أن هذا من البر وأنت ومالك لأبيك وهذا من من البر بالوالدين إن شاء الله لكن إذا كان قصدك أنت هل تستطيع أن تحج عنهم لا حتى تحج عن نفسك أولا إذا تريد أن تحج بنفسك ببدنك عنهم فلا بد أن تحج بنفسك عن نفسك أولا ayb naam xajka haddii aadan adigu haddaad rabto inaad ka xajido adigu naftaada naf ahaantaada waxaad u baahan tahay inaad adigu horta xajido laakiin haddaad qiimaha ka bixinayso qiimaha waa ka bixin karta waa fahamteen soo ma haye a aniga oon xajinin waalidka maxajin maxajin karaa hadda kharashka ma ka dhiibi karaa w waad ka dhiibi kartaa adiga ha raacin ama ama ama cid kale udir xataa ma garatay wax dhiba ma laha taas maadaama qolo dadka xajisiiso oo shirkado ah ay jiraan kuwaasi maraaci kuwaasi ma raaci karaa oo weliga ya oo weli ma unoqon karaan qof dumar ah masalan yani asu-aal xaq alakh ayda ida masala waalida turiidu an taxuj wa lan adhab macaha masala kamaxram aw laysa cindaha maxram hal tastadiic an tadhab maca majmuuca min annaas yaxujuuna misl sharikaat alxaj muasasaat alxaj alati yani taxuj binnaas العلماء لهم أقوال في هذا أولا أن يقولون أن المحرم شرط للمرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة وبعض العلماء وبعض المذاهب قالوا إذا كانت هناك مجموعة من الناس مأمونة يعني رجال ونساء معهم زوجاتهم تذهب معهم مع هذه المجموعة فيمكنها أن تذهب بال- للحج بدون محرم في ذلك الحال إن شاء الله تعالى أساسا آه، نرجو أن تكون كذلك إذا كانت تحتاج إلى الحج ولم يتيسر لها كل مرة أو لم لم يتيسر لها المحرم فيمكن أن تذهب مع المجموعة إن شاء الله تعالى معناها waxa weeye haddii ay markaa group raacayso oo maxram aanay wadan groupkaas ay la xajinayso ay rag iyo dumar yihiin xaasaskoodii la socdaan oo ay groupkaa raacayso maxramna aanay heli karin wax dhiba ma laha insha allahu tacala gurub way raaci kartaa oo waa la xajin kartaa insha allah su-aasheedu waxay tahay ramadaankiiyo ramadaanka iyo kale way adag tahay in bisha la arko waxaana dhacdaa dadka halkan degan qaarkooda inay ku afuraan xisaabaad taas culimadiina ula noqda in sha allahu tacaala binisba lisiyaam eh, eh, shahr wa badihi wasaacaat eh, tarjicuuna ila culamaa'ikum in allahu tacaala baarak allahu fiikum xataa laa nuxditha balbalata fima baynakum naam aanan wax idin dhex dhigin anagu oo bamba idinku dhex tuurin gubanaysaan ceydh baan ah, qaadanayey ceydh baan qaadanayey kadib waxay ii direen aan ka shaqeeyo warshada khinziirka ah, waa isla su-aashii warshad yani qulka kan yaakud musaacadaat yani aw ah, icaanaat اlxukuma icaamaat اlxukuma faarsaluni ila camal fi warsha warshat alkhinziir aw kada نحن سبق أن قلنا أنه لا يستطيع المسلم أن يعمل في هذه الورش لكن إذا أرسلوك مثلا نظافة أو حاجة زي كذا أو شيء لم يكن يعني شيء أنا هين من العمل في لحم الخنزير بنفسه هدي تهي وحكى لها كشق ينسو لما لها لكن هدي أي تهي ضوفار كما farka dhiiggiisi meelaha lagu qala kamid a nadaafadii ma ma nadiifin kara وحي wixii nadaafad waad ka shaqeyn kartaa ya wixii nadaafad ah nadaafad fiiri hilibka iyo diyaarintiisa iyo qalintiisa iyo waxaasna way kala jirtaa sida hadda khamrada qaadideeda degideeda ugeynteeda waxeeda iyo dhalooyin lagaga tegay meesha ama hoteelka ama waxa ama maqaayada ama wax lagaga tegay miiska aada tuurto oo qashinka raaciso wax dhiba ma laha insha allahu tacaala wixii intaa ka duwan ah, culamadiina ula noqda insha allah sug lamaane ayaa guri wada lahaa kadib ninkii ayaa geeriyooday marka gurigaasi seebaa loo dhaxlayaa seebaa loo dhaxlayaa waxa weeye shirko hadduu ahaa gurigu oo maal khaasa ah, iyadu ay lahayd khaas ahaan ulahayd dee waa wax shirko ah wayna caddahay wixii isagu uu leeyahayna dee dhaxalkiisa dadkii lahaabaa leh wixii iyadu gaar ay ulahaydna ama xoolo gaar ay u lahaydna gaar bay u leedahay xoolihiisana dhaxal bay noqonayaan isaga hadday nus tahay masalan guriga lahaa dhaxalkaasna iyada laftigeediiba xataa soo gelaysa oo wax kulahaanaysa naam ka waran dadka markay sheekeynayaan xilafurka dhaarta ka dhiga haddii laga laga nahiyana wuxuu dhahayaa waxbaa nagu waxbaa nagu xidhmee waxba nagama furmo ah, maaha sax maaha taas haddaad xaaskaagii aada furto kaftan ama bahalka way u furmaysa ama kaftan ha noqoto ama ha noqoto si yani ula kac ah furiin haddaad afka soo mariso xaaskayga waan furay ah way nooceysaa laakiin hadday tahay dhaarta xilahay furan oo yani waxaan ku dhaaranayaa furiinka iyo waxaas yani dhaar laqwiya bay noqonaysaa maadaama ulaka ujeedin markaa kafaara guud inuu ka sameeyo wey laakiin inuu caadeysto maaha qofku inuu caadeysto maaha dhaarta taa noocaasa hadday dhaar tahay wey ama hadday tahay furiin oo xaaskii waan furay kaftana ma gasho dheeldheelna ma gasho way furmaysaa naam يعني الاستهزاء واللعب بالطلاق يعني إذا سواء كان مازحا أو جادا فإذا نطق بالطلاق فطلق المرأة يعني تطلق نعم salaada cishaha ma soo horumarin karaa waa sidii imaamyadiinu idinku taliyaan salaada cishaha ma soo horumarin karaa macnaha waktiga safarka iyo w kama kama yakunu cindakum fi lmasaajid xaggakum idaaraatkum wa culamaaukum isaydin dhahaan waay yajuuz jamcu salaa fi bacdi alxaalaat lakin mata kayfa hada fatacuduna ila ila culamaikum maraakizikum antum yani xata tajtamaca kalimatukum haye haye waxaa jira halka nadaafada iyo iyo xaaraamteeda baan mhm. rabaa inaan si fiican ah, ah. meel waxaa magaceeda la dhahaa meesha rowliga mhm. waa meel weyn guriga ah. waa la yaqaa waa la yaqaa waa la yaqaan ka soco meelna waxaa la dhahaa meesha eh, digaaga hilib iyo hilibka ha ha waa la yaqaan meelna eygi baa ku magacaabana waxaa la dhahaa khaylka alaabta alaabta eyga hilibkiisi baa yaal yaal waa balaa ey ha ey ey hilibka miya doofaarka dheh anugu nadaafad baan iri hilibkaa laga shaqey hilibka ma qaadaysaa hilibka ma qaadaysaa adug adugu ma qaadaysaa hilibka su-aasha iga jawaab adugu ma qaadaysaa hilibka hilibka haddaa qaadayso ma banaana farta haddaad saarto hilibka ma banaana anu waxaa idhi qashin buu qofkanu nadiifinayaa su-aasheega hadalkaygu macadiya nadaafad baan idhi hal yacmalu fi nadaafa am yacmalu fi laxmi اlkhasiir dam iyo dhiig iyo qashin iyo wasak wixii laga hadlay iyo qawaariir min alkhumur baqiya hunaak nadaafa anaad kalamto wixii nadaafada waad samayn kartaa insha allah hadaad ka haddaad ka korsatana fiiri haddaad ka iskala weynaatana kasii fiican laakiin anugu kuma oranaayo haddaad xoogaa u baahatay shuqulka nadaafadda ah waad ka shaqayn kartaa halkaas maadi bas insha allah ayib lamaano isqaba ayaa kamuunka tegaya kadibna waxay sheeganayaan in ay kala tageen xukunkeedu maxay labadaas noqonaysa yani zawjeyn a mutazawijeyn wayadhabuuna ila alidaara aw ila lilkamuun kama taquluun maktab yani الحكومي المكتب ال- ال- البلدية مكتب ال- يعني ويقولون نحن طلقنا أو يوقعون على أوراق الطلاق أو أوراق ال- السبريت ال- ال- تسمى إيش الانفصال تفصيل نعم أرقاس ما بنانا لا يجوز هذا الكذب وإذا ورقد هدين نقطة إذا كانت الورقة ورقة الطلاق يعني وقعت عليها ولقاها تطلق المرأة لأن اللفظ والكتابة سويان اسكو مدواي سواسي هداتكو يعني إذا كتبت ووقعت أنك طلقت زوجتك ها وقعت على هذه الورقة أوراق الطلاق لن تتكلم بالطلاق أنت لكن وقعت الأوراق أنك طلقتها فهذه تكون طالقة هذه تكون طلقة haddii aada markaa qorto talaaq bay noqonaysa haddii aada qorto separate baan kala nahay haddana aada wada joogtaanna been bay noqonaysaa kadib xaaraan bay noqonaysaa inaad wada joogtaan marka lacagta aad ku qaadanayso ilmihii hadii haddii dalaaq aanu furiin aanu dhicin furiin haddaanu dhicin ilmuhu waa wa wa wa waa banaan yahay laakin been baa lagu qoraya iyo xaaraanta ha ha saaxiib bay u arkaan lakin ah, furiin aanu weli ka dhicin iyagu waa separate iyo divorce u kala yahay divorce marka ma samayn ilmaha wuu leeyahay ilmahu ilmihiisii haddii xaaska aanu furin laakiin waxa uu samaynaya waa xaaraana xoolaha u qaadanaya xoola xaaraan ya lacagtu qaadanaya lacag xaaraan soo warka ma hadda marka sebaratekaasa la iska daayo insha allahu taala magaca gabadha hadii la siiyana waa iyadana xaaraan kaleto maxaa naag ma qabaa xagga dawladda misna lacag war أنا أقول لكم شيء واحد يعني أقول للحكومة عندي زوجة وأنا عندي زوج أقول للحكومة عندي كذا وعندك كل كذب على الحكومة فهو كذب عليك سواء كان هذا كافرا أو مسلما لا علاقة له بهذا أنت لا يمكن أن تتوقع مني أنا أقول لك أنك تستطيع أن تغش الحكومة لا لا يمكن هذا أنت وافقت على الصدق ووقعت عليه واد صحيح ضي وجيت إلى هذا البلد عشان تحترم الأنظمة حقتها nidaamkooda inaad ilaalinayso baad saxiixday wa bi hada akhadta anta alawraaq wa akhadta aljawaaz wa akhadta albitaaqa wa akhadta alicaana والمسلمون على على على شروطهم أنت لازم توفي العقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود العقود مع مسلم أو مع غير مسلم أنت لابد أن توفي العقود ولا يمكن أن تغش لا مسلما ولا كافرا ishna laguma ogola khiyaaro iyo been cindi zawja wma cindi zawja waakud bizawja biflus wahiya mawjuda waaqul la ayra mawjuda waaud min flus hada ma yasir sax maaha ma dhacayso saas mana helaysid qof kuu waxaas kuu rumeeya ma helaysaan almuslim laabuda an yatacaamal bilamaana wabisidq inuu ku dhaqmo waaye run iyo iyo iyo amaano inuu ku dhaqmo waaye soo ma nabiga alay sl slam wuxuu leeyahy man ashana falaysa mina riwaayad okra man asha falaysa mina qofkana khiyaama naga mid maaha qofkii wax khiyaama naga mid maaha marka adiga intaad been sheegto eh, qofka muslimka u cuntamo maaha waana been waana khiyaano waana xaaraan tan kale waxa wey xoolaha kugu soo gala xaaraantaas kugu soo gala damaar bay ku yihiin aday ku baabi'inayaan oo caruurtaaday baabi'inayaan oo reerkaagay baabi'inayaan oo gurigaagay burburinayaan oo qoyskaagay burburinayaan adiga kugu tahay kulu jasadin nabata min suxtin fanaar awlaa bi sidee baad marka ugu raali noqonaysaa adug waxaan afar boqoloo oo koron iyo kun koron iyo shan boqol oo koron darteed baad waxaad rabtaa gurigaagii inaad baabi'iso oo dumis oo reerkaagii dumis hay habeenkii baan kuusoo dhuumanayaa maaragtay hay ha anigooda adiguna halkaa degano adna halkaanaan deganaanay ha aniga guri baan qaadanaya dawladda isiiso adna guri baa qaadanaysa iyo caruurta dawladda ku siiso war waxaas wa qofka muslimka ku almuslim laabudda an yacmal ma yakud ilcaana ila ida dara ilayha maaha inuu qaato qofka muslimka ahi caanaad ma yakun yadi sufla لابد ان تعمل وتجتهد وتفكر hashaqaysta tan weeye wax soo maaha iska daayo waxaan aad qaadanaysaan utruku waxaa dhaafa ana nakud min aana kayf axsin waa yani ama sidaan uheli lahaa dawladda xoogaa kun karoon mase laba kun oo karoon lugtaan iska lugtaan iska jebinaya mase qof dhutinayaan iska dhigaayan hadaada ceeb haada waxaas waa ceeb wey ceeb baada ceeb baada yani bacdeen gurigaa lagugu imaanaya habeenkii adoo islaanta la la hurda daaqada ka bood yakfis min ashubaak علشان إذا جاءت الكمون ولا جاء هذا الشرطة يمسكونه هذا وعايش على السبريت وبعدين يأتونه يضبطونه في البيت يقفز من من الشباك أي كلام حيطة حيطة حيطة وحص naam naam waxaasu laa yaliiqu qof muslima qof muslima wax u qalma maaha ya waxa weeye ya ikhwaani beledkan waa timaadeen beledka furas way taalla hadi البلاد فيها فرص نعم فيها فرص تعليمية فيها فرص عمل فيها فرص وفر لكم اش- شقيست اشتغلوا اعملوا لكن آه وح- معنى aan lahayn هذا دمار لبيتك دمار لأسرتك دمار لأطفالك يعني آه، إعانات بسيطة تعمل خيانة وتعمل كذب وتعمل غش من أجل أن تحصل على ألف كرون ولا ألفين كرون ولا كم يعني حاجة بسيطة وحير أو أو مارت أصبينيسا waxaas waa idin baabi'inayaa soomaalidana way baabi'iyeen guryahoodana way baabi'iyeen meel walbana way ka jirtaa sweden bay ka jirtaa norway bay ka jirtaa denmark bay ka jirtaa kulli waa soo arkay waa waxaa kugu baaba-ay guryihiini ku baaba-een ku baaba-een ku baaba-day la dumeen furiinku idinku batay ma odagii maalinta dambe guriga looga saarayo isagii eh, eh, islaantiisii soddonka sano labaatan sano isa soo qabeen ay kala kala tegayaan ilmihii meel kale ka baxayaan waxaasoo dhan waaas maaha umadnimo ah maaha icaanaadkan yaa loogu talagalay horta ma taqaana maya yaa loogu talagalay waxaan dawladdu ay bixinaysa cayrta ah dad xanuunsan dad jiran dad shaqo la-aana dad masaakiina dad dhutinaaya dad curyaan ah dad maaragtay odayaal iyo habro ah haadi dadaan shaqaysan karin lacagtan cayrta ah hadi icaanaat damaanaat اجtimaaciya hadi طwal insaan laa ystaطic an yacmal insaan kabiir sin insaan mucawaq insaan kada insaan maa xasl camal yani fatra mucayana waxaasay ugu talagale laa taxsub اmajda tamra anta aakilu timir waa umalaysa in iska cunayso xoolo stair lah hada waa dembi dabcan qofkii yidhaahda warheedhe saas yeel oo saas yeel oo waxaas xumaanta qofkii qof kula taliya de wax xumaan almuslim naseex buu inuu unoqdo qofka walaalkiisa yihahdo meeshan waa timi soo maaha ilaahay waa ku keenay ha ah, warniyo waxna waa baran kartaa waana shaqaysan kartaa qofna waa noqon kartaa ee maaragtay sidaas u shaqayso waxaana hasku ha isku sii dayn wakti mucayana waa laga yaabaa inaad u baahato intaad maaragtay dhul kala baranayso ama luqadda baranayso ama kada laakiin maaha inaad isku hilmaanto khaasatan dhallinyarada iyo dadka xoogga leh maaha dhalinyaro dhalinyaro inaan aragno meelaha maarata cayr qaadanaysa hada ceeb wey dhalinyaro ceyr qaadanaysa labaatan jira soddon jira oo ah, eh, xoog leh oo shaqaysan kara xamaalan kara nabigu alayh salatu wasalaam wuxuu yihi qofku inuu xarig qaato lan yaahuda axadukum axbulahu xarig inuu qaato fayaxtaiba fayabiicuha fayakufu llahu biha wajhahu khayru lahu min an yas'ala annaasa acطawhu o manacuuhu ama dadku ha siiyaan ama yay siin waxaa uga khayr badan inuu xarig inta qaato duurka tago haaba soo qaado suuqa ka iibiyo oo uu naftiisa su-aasha iyo waxbaryada u ka dhowro baryadu ceeb way su-aal fi lislaam laa yajuus ila liaxad muar laa yajuus ma banaan marka anagina waxaan ka dhiganay inaan iska seexano a soo dhacaysa shaqey hala shaqaysto ilahay tawfiiqdaana waa ku jazakum allahu khayra barak allah hmm. ya hada akhir su-aal muxuu leeyahay waxaan ku weydiinayaa eh, anoo xeyd qaba qur-aan ma akrin karaa ma akrisan karaa sheekhow jazaaka allah khayr salaad oo ka dhiman tahay shan iyo labaatan daqiiqo ma hor tukan karaa su-aaleyn lihadi ukht taqul yani ma takun cindaha alcaada shahriya eh, taqra lqur'an eh, khulaasat lkalaam yani waxa weeye ida kanat muara hadday u baahan tahay qur-aanka inay akhrisato ardayo tahay masalan aalib ah masala mudaris ah an tansa yani way akrin kartaa an taqra lakin laa talmas almusxaf ixtiyaa laa talmas laakin waa akrin kartaa insha allah eh, laakin nay taabanin kitaabka qur-aanka intay awoodi karto inkastoo ay leeyihiin culimadu lama hayo xadiid saxiixa oo diidaya taabashada lama hayo lakin laa yamasuhu ila mutaharuun hadaan ilahay leeyahay culamada qaarkood ku fasireen lowxulmaxfuud culamada qaarkood ku fasireen inuu yahay kitaabka qur-aanka ayay taaban lakin ha akhrisato eh, hal astaiic an uqadima asalaata qabla waqtiha hamsa cishriin daqiiqa la laa yajuuz an tusaliya qabla dukuuli lwaqti shuruud arkaan an dukuul lwaqti waqtigu inuu soo galo wey marka waqtigii aan soo gelin ka hor ma hormarin kartid salaad laakiin mar haddii waqtigii soo galo jamaacada inaad sugto kuma khasbanid yani haddii qof dumarkaa baan ka hadlaya qofka dumarka ma rag walahi baarak allah ciidanka ciidanka jazakum allahu khayra